العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن هذا هو الشريط الواحد والأربعون من أشرطة كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رضي الله تعالى عنه ونفع به المسلمين ويبدأ هذا الشريط من الحديث رقم سبعمية ستة وتسعين قال رحمه الله تعالى وعن أبي جري جابر بن سليم رضي الله عنه قال رأيت رجلا يصدر الناas عan ra'yihi waxaan arkay nin oo makuy intuu yimid so waxba ka warhayna nebi iyo wax la ilaaha noqon iyo wuxuu arkay nin oo dadku ay ku urursan yihiinoo wax alla wuxuu yidhaahda hadal aan lagu soo celinayninoo dadku ay qaadanayaan ninkiibu la yaabo ninkanu muxuu yahay buu yidhi markiiba u tegay ra'aytu rajulan nin baan arkay yasduru الnaasu dadku ay ka fulayaan yani ay ku qancayaan oo ka kala dareerayaan can ra'yihi ra'yigiisa laa yaqulu shayئa ilaa sadaruu canhu wax ma dhahayo ilaa waxa uu dhahay bay dadku ku kaaftoomayaan oo qaadanayaan oo muxuu ahay ay ka fulayaan qultu man hada waa kuma ninkanu qaluu rasuulu الlah salى الlahu عalيه alي waslm waa rasuulka allah qultu markaasa waxaa hi calayka asalaamu yaa rasuula allah maratayn laba goor baan qaala markaasuu yihi laa taqul calayka asalaamu calayka asalaamu hadihin calayka asalaamu taxiyat lmowta calayka asalaam waa dadka dhintay salaamtiise hadhihin calayka salaam calaykada aad horraysiiso dadka dhintay salaamtiisa weeyada marka wuxuu ka wadaa caadada carabta waxay ahaan jireen ay ahaan jirtay markay qof dhintay weeyaan dee calayka salaam ullahi yaa fulaan wax siyaasay dhihi jireen oo calayka salaamtay calaykaday horraysiin jireen sidii nin shaaciruhu nin dhintay oo qays bni caasim ilminqari la dhihi jiray u dhahday calayka salaam ullahi qaysa bna caasimin waraxmatuhu maa sha'a an yataraxama sidaasay marka cadadooda lahayd marka calayka salaamudaas habkaasay leedahay taa ha dhihin qultu markaasaan waxaan idhi anta rasuulu ullah ma rasuulka allaa tahay qaala ana rasuulu ullah aladii idaa asaabaka durun fadacawtahu kashafahu canka anugu waxaan ahay rasuulkii alleh allihii oo ahaa marka ay dhibaata kugu dhacdo ood barida kaa qaada rasuulku soo diray ayaanahay waidaa asaabaka caamu sana abaar buu ka wada yani sanad abaareed hadday kugu dhacdana fadacawtahu aad baridana ambataha laka kuu soo bixinayo intuu kuu keeno barwaaqa kaaga dhigaya rabbigaas rasuulku soo diray baanahay waidaa kunta biardin qafrin marka aad joogto meel labadegaana ah ow falaatin ama meel bahgooyo ah fadallad raaxilatuka hashaadii ay lunto fadacawtahu aada baridana raddahaa calayka kuu soo celinaya rabbigaas kuu soo diray baan ahay qaala jaabir wuxuu yihi radia allahu canhu qultu markaasa waxaan ichad ilaya yani amar qaala markaasuu yihi laa tasubana axadan qofnaha caayin qaala famaa sababtu bacdahu xuran walaa cabdan walaa baciiran walaa sha'ta isaga hadalkaa dabadi qof xora iyo qof addoona iyo awr iyo neef qariya iyo waxba weligay ma aan caayin caayin qofna caayintiiba dhumaatuu qabsaday walaa taxqiranna min almacruufi shay-a wax oo macruufka ana ha xaqirin oo ha yaraysanin oo yaraanha isaga daynin waan tukallima walow haba ahaada inaad la hadasho akhaaka walaalkaad wa anta munbasitun ilayhi wajhuk adigoo wejigooda u furfuran yihi inaad walaalkaa la hadashaan ha aatee wax khayr ha yaraysanin taas waa tuu abu darrinna radi allahu canhu kula dardaarmay nebigu sal lla alay slam ina dalika min almacruuf kaas macruufku ka mid yahay inaad walaalkaa weji furfuran iyo bashaasho iyo soo dhaweyn kula hadashee warfac izaaraka ilaa nisfi saaq guntigaagana kor ugu qaad ilaa kubka kale barhkiisa fain abayta haddaad diido inaad halkaa gaadhsiisana fa ila alkacbayn ilaa anqowyada gaadhsii waiyaaka waisbaala alizaar kala ilaali adiga iyo guntiga dhulkujiidkiisa fainahu min almakhiila kibir buu kaasuu ka mid yahay iyo xarage eh wain allaha laa yuxibu lmakhiila allana kibirta iyo xaragena lama jecla wain imru'un shatamak haddii u uu ku caayo wacayaraka uu kugu ceebeeyo bimaa yaclamu fiika uu kugu ogyaho od leedahay falaa tucayirhu bimaa taclamu fiihi ha ku caayina ha ku ceebayna waxa aad ku og tahay fainamaa wabaalu dalika calayhi arrintaas dhibaatadeeda isagay dushiisa tahay isaga dembigii qaadanaya adiga caayn <coughs> ka aamus marka wuxuu kugu ogyahay hadduu kugu caayo waxaad ku ogtahay kaba sii daran yahay marka inaad ku iftirooto oo waxaadan ku oga inaad ku caydo inuu hana ku bilaabin marka bugla isagu maba jiro oo kii hortii hore soo yidhi laa tasubanna axadan marka xataa qofka ku caaya ee wax xun oo kugu sheega adiguna wixun aad ku og tahay kaa kole kuta waxba ha ku sheegay iskaga aamu rawaahu abu daawuud wالتirmidiyu بisnaadi صaxiix waqaala التirmidiyu xadiiثu xasanu صaxiix waana sidaa uu sheegay oo xadiiku waxa weeyaan xadiiثu xasanu صaxiix weeyaan xadiidka أجزaa ka mida baa noo soo hormartay oo waxay ku soo hormartay raqم ستمية خمسة وتسعين و raqم miya waaxid وعشhرين isagoo taamana wuxuu soo noqon doonaa raqم ثمنمية ستة وخمسين waana sida uu sheegay xadiidku صaxiix weeyaan oo صaxaxu الشheikh الألباني في صحيح الجامع الصغير وعن أbي هريرةa رضي الله عنه qاaل بينما رجل يصلي mar-u nin socday ee tukanayay musbilun izaarahu rajulkaasoo gu-iisa dhulka ku jiiday oo marada dhulka gaadhsiiyey wa qaala lahu rasuulu الlahi sal ل sl rasuulka alle ku yidhi idhab fatawada orodoo soo weyse qaado fadahaba fatawada waa tagay waa soo weyse qaatay ثuma jaaءa haddana waa yimi faqaala markaasuu idhab fatawada faqaala lahu rajulu nin baa wuxuu ku yihi yaa rasuula allahi maa lak rasuulka allo maxaad leedahay amartahu an yatawada'a ثuma sakadta canhu waxaad rabtay inuu soo weyse qaato markaasaad ka aamusay oo kama maadan u sheegin sabarkaad soo weyse qaato oo keliya kama maadan u sheegin kama aadan dhihin waxba kale maadan dhihini qaala inahu kaana yusallii wa huwa musbilun izaara wuu tukanaya isagoo wigiisa dhulka ku jiidaya wa ina allaha laa yaqbalu salaata rajulin musbil allana ma aqbalo nin musbil maraysa ah dhulka ku jiidaya salaadiisa ma aqbalo rawaahu abu dawuuda biisnaadin صaxiixin calىa sharطi muslim isnaad صaxiixo calىa sharطi muslim ah ayuu ku wariyey abu dawuud wuu leeyahay alimaamu الnawowi radi allahu taعaalى canhu sheekh alalbanina xadiidka wuu daciifinayaayo fii mishkaati اlmasaabiix ayuu ku daciifiyey iyo daciifu abi dawuud labadaba waa ku daciifiyey oo xadiidka daciif buu ka dhigay sababka u daciifayna waxaa weeyaan qaala اlmundiriyu wa fii sanadihi abu jacfar rajulu min ahli اlmadinati laa yucrafu ismuh ayb وأخرج أبو داود من xadيiث بن مسعوud رضي الله عنه qال سمعت رsuل الله صلى اه عليه وسلم يقول من أسبل إزاaره في صلاaته خyلاء falaysa min allahi fii xillin walaa xaraam wa sanaduhu saxiix kaasaa marka isagu shaahid u noqon karaaye ama kaas in lagu bedelaba ayaa wanaagsanayd kansu marka kolley sanadkiisa ninkaa daciifka ee abu jacfar la yidhaah so wuxuu yahay ba aan la aqoonin abu jacfarkaasoo la maqlay kaaliya oo majhuulkaaka ninkaasaa ku jira w عan qays bn bshrin التغلبي qaala أخbaranii abi aabbahay baa wuxuu iga warramay bishr la yidhaaho wa kana jaliisa لأbi الdardaaءi radي allahu canhu abu dardaa buu la fadhiisan jiray qaala kana bdimashqa rajulu min أصxaabi الnabiyi slى اllahu عalيh wali waslm yuqaalu lahu sahl bnu اlxandaliya waxaa dimashqo joogi jiray nin asxaabtii nabiga salى اllahu alيه wali wslam radi allahu canhu ka mid ahoo sahl bnu اlxandaliya la yidhaahaa wa kana rajula mutawaxida wuxuu ahaa nin oo keligi joog ah keligii iska joogo oo dikri badan falaa yujaalisu الnaasa dadka aan la fadhiisanaynin nin ubadlaawo ana waa ahaa inamaa huwa salaatun salaad unbu isagu ku jiraayey faidaa faraqa markuu salaadaa dhammeeyana <clears throat> qala maa yujaalisu الnaasa wax yar buu dadka la fadhiisan jiray inamaa huwa salaaة faإida faraga fainamaa huwa tasbiix watakbiir xataa yaأtiya ahlah salaad unbuu isagu ahaa salaaddiisu u badinaya baa salaada nafteedii laga dhigaya kolkuu salaadaa dhammeeyana tasbiix iyo takbiir iyo dikri alleh unbuu qabsan jiray ilaa uu ka gaadho waqti uu gurigiisa u rawixi jiray falama famara binaa wuuna soo maray maalin wanaxnu cinda abi darda radia allahu canhu anagoo abu darda agtiisa fadhina faqaala lahu abu darda abu darda baa waxuu ku yidhi kalimatan tanfacunaa walaa taduru erey oo na anfacaan cidna waxba aan ku yeelin yani qullana ba ka dhigan yahay no nagu dheh erey oo ana wax noo tara adna wax ku yeelin qaala markaasu wuxuu yidhi bacثa rasuulu الlahi salى الlaه عalيه wali wslam sariya rasuulka allah wuxuu diray guutuu diray faqadimad waa soo noqoto waa timid fajaءa rajulu minhum nin kamida baa yimid fajalasa fi اlmajlis اladii yجlisu fihi rasuulu الlahi salى الlaه عalيه wali slm wuxuu fadhiistay majliskii rasuulka all sl ly slm fadhiyey faqaala lirajulin ilىa janbihi nin dhinaciisa fadhiyey buu ku yidhi low ra'aytanaa haddaadna arki lahayd xiina اltaqaynaa naxnu wاlcaduw markaan kulannay annagii cadowgii faxamala fulaanun hebel ayaa weeraray waطacana waa tumaatiin buu weeraray oo warar ku dhuftay faqaala markaasu wuxu isagoo ku dhaadanaya khudhaa waana algulaamu اlgifaariy qaado wiilkii ifaar reer kifaar baan ahaye kayfa taraa dalika kayfa taraa fii qowli seed u arkaysaa hadalkiisa ninkaa cadowga intuusaa u diray uu dhaatay qaala markaasuu yihi maa araahu maa uraahu ilaa qad baطla ajruhu an uma malaynayo ilaa ajrigiisu inuu buray mooyo wax kale fasamica dalika aakharu nin kale hadalkii maqlay nimankii sheekadoodii faqaala markaasuu yihi hadalkii buu ku darsaday isaguna oo maa araa bidalika ba'san arrintaa wax dhibaata anuu ma arkaayo fatanaazacaa waa murmeen xataa samica rasuulu llahi salى اllahu alيyh wali slm rasuulka allah oo hadalladoodii maqlay faqaala markaasu wuxuu yidhi subxaana allah laa baasa an yujara wayuxmad dhibaato male in ajrir alla siiyo lana ammaano dadku ay ammaanaan waladayna niyadiisu hal lagu ammaana ayna ahayn in la ogaado markaa lagu ammaano allana ajrigiisu ku leeyahay xaba dhib male fara'aytu abadardaa'i radia allahu canhu abudardaa baan arkay buu leeyahay ninkii la yidhaha bishr sura bidalika arrintaa isagoo ku farxay wa jacala yarfacu ra'sahu ilayhi madaxiisu kor ugu qaaday kor buu u fiirinay ila waa kor taagnaaye wayaquulu wuxuuna dhahayay anta samicta dalika min rasuuli اllahi salى اllahu عalayh wali wasalam ma adigaa ka maqlay arrinkaa rasuulka alla salى اllahu عalيه wali wasalam fayaquulu nacam famaa zaala yuciidu calayhi muuna ka zuuli abudarda inuu ku celiyo oo yidhaah maadaa ka maqlay xataa inii la aquulu ilaa aan ka dhahayay layabrukanna calىa rukbatayh walla jilbuhuba ku fadhiisan doona arrintan siduu ugu u daryeelayo intaa faqradaa xadiidkan kada ka mid ah waxaa isaguna wariyey alimaamu axmed axmed ibn xambal radi allahu canhu baa faqradaa isna wariyey marka waana daciifa oo ضacafahu sheikh اlalbani fi ضaciif اjaamiع الصغيr wa irwaaء اlgaliil qaala famara binaa yowma maalin kaloo haddana soo maray aakhara oo kale faqaala lahu abudarda kalimatan tanfacuna walaa taduruk qaala markaasuu qaala lanaa rasuulu اllahi salى اlه alيه waslm rasuulka allaana yidhi almunfiqu calى اlkhayl qofka masruufa fardaha oo jihaad dar alla ugu talagalay kalbaasiti yadahu qof gacantiisa fidinaya buu la mid yahay bisadaqa sadaqa ku fidinayo had iyo goor gacantiisa usoo fidsanto sadaqadii dhiibaya laa yaqbiduha aan soo laabaynin taasuu la mid yahay intan faqradantadu iyadu waa saxiix oo أحmed iyo أbu dawud iyo xaakim ayaa wariyey waana صaxiixa faqradaasu almunfiqu calى اlkhayl intaasu صaxiix weeyaan صaxaxahu sheikh الألbani fi صaxiix الjaamiع الصغير ثuma mara bina yوما آخر maalin kaloo haddana na soo maray faqaala lahu abudarda abudarda baa ku yidhi kalimatan tanfacuna walaa taduruk qaala markaasu wuxuu yidhi qaala rasuulu الlahi slى الlaه عalيه wali waslم rasuulka alle wuxuu yihi nicma الrajulu quraymun الأsadi ninka wanaagsanaa quraym ibni fatik alasadi ah radia allahu canhu ya alasadi lowlaa tuulu jummatihi haddii ayna jiri lahayn halabtiisa dheerideeda tuma dheer aada u dheer uu lahaa wa isbaalu izaarihi iyo hoos guntigiisa hoos udhigiddiisa uu dhulka xaabinayo hadda labadaa aanay jiri lahayn fiicnaan lahayn ninku fabalaga khurayman khuraym bay arrintaasu gaadhay facajila waa degdegay intuu maqas iyo wax ka helaayo faأkhada shafratan midi buu qaatay faqaطaca biha wuxuu ku gooyey jumatahu alabtiisii buu gooyey timaha dheer baa juma leda juma iyo lima iyo wafra iyo timahaas timaha dheer magacyadooda weeya kuwa dhegta gaadha iyo kuwa dhegta dhaafi iyo kuwa garbaha gaadha iyo intuba magacyo kale leleeyihiin timihiisii buu gooyey ilaa uduneeye ilaa dheghiisa la sinaadkooda ku gooyey wa rafaca izaarahu ilaa ansaafi saaqayhi oo saruu u qaaday ilaa muxuu ahaayey kubabka kale barhkooda iyo kor ugu qaaday faqradanna inta xadiidku waa socdaayo faqra faqra ayaan u takriijinayna marka faqradanna axmed baa wariyey wاlbukhaariyu fi الtaariikh waana ضaciif weeyaan ضacafahu sheikh اlalbani fi ضaciif الjaamiع الصغيir wa fi mishkaat almasaabix ثuma mara bina yوما آakara maalin kaleo afraad bu haddana na soo maray faqaala lahu abu darda kalimatan tanfacuna walaa taduruk qaala markaasuu uri samictu rasul اlah sl ly slm yaquul inakum qaadimuuna calىa ikhwaanikum walaalihin baad u gelaysaan oo u tegaysaane iwa safar ka soo noqdeen fa aslixuu rixaalakum hagaajiya oo wanaajiya qurxiya koorayaalkiisin kooraha awrta wa aslixuu libaasakum hugiinana hagaajiyo dharkiina hagaajista xataa takunuu kaأnnakum shaama fi الnaas ilaa aad ka noqotaan sidii shaam bar oo kale ama dhibic oo kale dadkaa kaa noqotay yani kuwa ka tilmaaman siday bartaaba ay uga tilmaamantahay jidka intiisa kale midabkeeda u khilaafsan yahay uga muuqato aad dadka uga muuqataan oo quruxdiina iyo habkiina iyo muxuu ahayey wanaagiina uu ka muuqdo faإna allaha laa yuxibu اlfuxsha wala اtafaxush alla ma jecla fuxshiga iyo tafaxushka toona ma jecla fuxshiga hadda ka hor baan soo maray iyo tafaxushkaba fuxshiga marka waxaa weeyaan waa adabdarada iyo xishood la-aanta iyo isdullaynta nafteeda hadda fuxshi waa la yidhaaho isagaa laga wadaa tafaxushkuna waa iska doondooni xadiidka intan tada dambe waa laa yuxbu lfaxsha wala tafaxush iyada muslim baa wariyey oo ibn maajahana isna wuu wariyey oo lafdigaana ibn maaja baa leh wuxuuna ka wariyay an caaisha ya caaisha iyaaki alfuxsha fain allah laa yuxbu lfaxsha wala tafaxush intaas marka xadيid kale ayay ku asaxday lakiin xadiidkan isagu daciif weeyaan rawaahu abu dawud xadiiثan abu dawud baa wariyey biisnaadin xasan sanadu xasana buu ku wariyey waxaa kaloo wariyey axmed iyo ibn maaja iyo xaakim ayaa iyaguna wariyey ilaa qaysa bna bishrin qays bna bishrin mooyaane faاkhtalafuu fii twhiiqihi wa tضciifihi isagoo way isku khilaafeen inuu hiqo yahay iyo inuu daciif yahay waqad rawaa lahu muslim muslim baase isaga min rijaali muslim uu kamid muslim baa wax ka wariyey xadiidkan kadana bituulihi waxaa wariyey isaguna axmed iyo mxaa bukhaari taarikh xadiidkana sidaas yuru alimaamu nawwi radi allahu canhu xadiidka xasan buu ka dhigay laakiin xadiidku daciif weeyaan qofka uu leeyahay xadiidkaas isaga mooyintooda kale waa waa rag maxaa xasana weeyaanna ma aha mushkiladu isaga ma ahe waa aabihii aabihii oo bishri taqlabi ah ninkaas weeyaan ninka uu xadiidku sababtiisa uu ku ضaciifay ضacafahu <clears throat> الشheikh الألباني في مشhكاة المصابيح وإrواء الغليل وغayrihima xadiidku marka sidaas uu ضaciif ku yahay laakiin فqرة فqرة oo iyadu shawaahid kale leh oo riwaayaad kale ku asaxday ayaa jirta oo marka kuwa aan sheeg sheegayna dahri ku sheeg sheegayna وعن أbي سعيid عن أbي سعيid الخdري رضي الله عنه qال qال رsuل الله صلى الله عليه وسلم إزرة المسلم إلى نصف الساق ولا حرج أو لا جناح فيma بينه وبين الكعبين فما كان أسفل من الكعبين فهو في النار ومن جر إزاaره بطرا لم ينظر الله إليه إزرة المؤمن المسلم qofka مسلمka guntigiisu siduu u guntadaayo ilaa nisfi saaq waa kubka kale barhkiisa kubka kale barhkiisa waynu gaaro walaa xaraja dhib male buu yihi mise walaa junaaxa dembi male buu yidhi fi ma baynahu wa bayna kacbayn inta halkaa iyada nisasaata iyo u dhaxaysa aan qowyadana dhib malaho waa banaan tahay halka ugu wanaagsanse waa nisu saaq famaa kaana ashla min alkacbayn wixii a mid ka hooseeya labada aan qow fa fi naar naarta fahuwa fi naar naarta ayuu gelayaa intaana waa soo maray waman jara izaarahu baطran qofkii hoosguntigiisa dhulka ku jiido dhulka xaabsiiya kibir iyo iska yeelyeel iyo axdagana u yeelaya lam yandur illaahu ilayhi alla ma fiiriyo alla qiyaamaha subxaanaه wa tacaala ma fiiriyo rawahu abu dawuuda biisnaadin صaxiix waana sidaa uu sheegay isnaad صaxiixa weeyaan xadiidkanu صaxiix weeyo صaxaxahu sheekh اlalbani fi صaxiix jaamic الصغيir xadiidkan kadana waxa weeyaan xudayfa ayaa isaguna riwaayo kale ku wariyey oo wuxuu ahaa riwaayadiisu inuu yihi mawdicu اlizaari ilaa ansaafi الsaaqayn wاlcadala meesha hoos guntigu waa labada kub dhexdooda iyo muruqa labada kub kala barkooda iyo halkaa maxaa muruqa weyn uu kusoo dhammaado halkaas weeyaan fain abayta faashal haddaad diiddo wax yar ka hoosaysii fain abayta haddii aad taa diidana fa min waraa'i الsaaqayn labada kub gadaashooda in hoos u dhig walaa xaqa lilkacbayni fi lizaar labada aan qow ka xaq kuma leh maxaa hoos guntiga xadiidkaana waxaa wariya النasaaئي والتirmidiyu وأحmed وبن maaجة عن xudayfةa radي الlahu canهu wahuwa xadiiث صaحيiح صaxaxu sheikh الألbاني fi صaحيiح الجaamiع الصغير wa silsilaة الأxaadiiث الصaحيiحة labadan xadiiث marka waa iswaafaqsan yihiin labadan xadiiث iyo xadiidka kale ee qaarka soo marayba waxay isku waafaqsan yihiin hoos guntiga inaan aanqowyada la dhaafsiin karaynin wixii aanqowga dhaafaayo uu saaxiibkiisu naarku mudanayo وعن ابن cمر رضي الله عنهma qاal marartu عlى رasuuلi الlahi صلى الله عليه وaلي وسلم rasuulka allaan soo maray wa fii إزaari اstirخاء isagoo hoos gunteygana uu ku jiro hoosu dhac hoos uu jidmay hoos u dhacay aan soo maray uu raaraco hoos u raaraco faqaala yaa cabdالlahi irfac izaarak cabdullaahi ow guntigaaga hoosu qaad farafactuhu kor baan u qaaday ثuma qaala markaasuu uli zid ku dar fazidtu waan ku daray famaa ziltu ma aanan ka zuulin maalintaa intii ka dambaysa ataxaraaha inaan ku dadaalo meesha iyada ahayd meeshii uu rasuulku ii gaadhsiiyey inaan gaadhsiiya bacdu yani bacda dalika alyowm faqaala bacdu اlqowm raggii meesha fadhiyay ibnu cumar radi allahu canhuma xadiidka ka maqlayay baa qaarkood waxay yidhaaheen ilaa ayna xaggee halkee buu kuu gaadhsiiyey qaala ilaa ansaafi saaqayn labada kub kala barhkooda rawaahu muslim وعنه رضي الله عنه قال قال رsuل الlh صلى الله عليه ولي وسلم يعني بن cمر mن jرa ثوبه khuyلاء lm ينظر الlah إليه يوم القيامة qofkii hoos guntigiisa hoos dhulka ku jiida alla subxaanahu wa tacaala ma fiiriyo maalinta qiyaamaha ah faqaalat umu salama radia allahu canha umu salama waxay dhahday kayfa kayfa tasnacu nnisaa'u biduyuulihinna say haweenku u gelayaan muxuu ahaayey xaynkooda maradooda faraqeeda say u gelayaan haweenku hadda ka hor waxaanu soo marray abubakr radi allahu canhu inuu su-aalay oo uu yidhi aniga hoos buu iga dhacay inaan hadba kor usoo hejiyo mooyaane eh, marka kolkuu maqlay xadiidka nebiga sal اlه alay wasalam yuu naftiisa iyo xaaladiisa isku ogaa ayuu istifsaar ku sameeyey umu salamata radi allahu canha haweenka ayay u su-aalaysaa oo leedahay haweenku inay ragga lamid yihiin iyo inaanan lamid ahayn inaanan lamid ahayn bay marka ogaatay oo oh, waxay og tahay hadhow su-aalkeeda laga garan doona haweenka eh, gondahoodu inay cawro yihiin markaasay tihi marka yaa rasuul allah eh, marka kuboobka iyaga iska bandhaaf wal hadday goddihii ay hadhow eh, ka dacwoon doonto eegommadaha eh, hoose waxaa weeyaan marka inay kubabka nuskooda ha la geeyo dadka la leeyahay inayna haweenku ku jirin way dareentay marka sidaa daraaddeed bay u su-aalaysaa say marka yeelayaan haweenku xaynkooda ay ku samaynayaan qaala yurkiina shibraa taakay hoosu dhigayaan taakay hoosu sidaynayaan yani meesha raggu ay gaadhsiiyaan oo kubka ah yay taa ka hoos uga sii daynayaan qaalat markaas waxay tihi idan tabdu aqdaamuhunna tankashifu aqdaamuhunna marka waxaa muuqanaysa oo qaawanaanaysa gundahooda hoose oo taakawn hadday hoos u dhigaan ma ma qarinayaan gundahooda gaar ahaan markay soconayaan tallaabada qaadaan qaala fa yurkiina diraacan laa yazidna calayhi waxay hoos u dhigayaan suxul bay hoosu dhigayaan kumana ziyaadinayaan waxba kuma darayaan kama badinayaan marka kolkii nusfu saaqa laga bilaabo haddii marka uu diraac hoos loo dhigo dhulkay gaadhayaan oo lugta kolkay qaadayaan kolay ku tahay ma muuqanayaan oo markaa qawani lagama baqaayo rawaahu abu dawuud oo tirmidiy wa qaala xadiidu xasanu صaxiix waana sidaa uu sheegay oo xadiidku waa xadiid صaxiixa <clears throat> waxaana صaxiix yeelay الsheikh الألbani fi صaxiix الjaamiع الصغيir isagoo mukhtasar ah ayuu sheegay baabu istixbaabi tarki الtarafuci fi libaasi tawaaduca jeclaanta la jeclaaday in laga tago muxuu ahaa dharka qaaliga ah rafiica ah qaadashadiisa oo tawaaduc daraaddi looga tago tawaaduc daraaddi bakiilnimo daraaddeed iyo maaqquulid la-aan aanay ahayne tawaaduc iyo kibir baa ku galaya waxa gada iyo haddaad xidhato dharkaas faakirka iyo kibir buu keenaya inuu daraaddi isaga daayo oo dhar dharkaas ka hooseeya uu xidho qad sabaqa fii baabi fadli الjuuci wa khushuunaةi الcaysh jumalun tatacallaqu bihada albaab baabkaas isagaa waxaa inoogu soo hormaray axaadiid oo ku tacalluqsan oo ku saabsan baabkan kada isaga oo munaasabo ku leh waa inoo soo horumartay hal xadiid oo kalena marka waa ku daraya marka baabkaas dib ha loogu noqdo baabka iyo baabkan hala muqaaranaya marka وعn mعاad بن أنس رضي الله عنه أن رsuل الله صل سلم qاal man taraka libaasa tawaaducan lilah qofkii darka iska dhigaan dharka sarsare ee qaaliga ah iyo dhar fara badan iyo waxyaalahaas oo aan u baahnayn iyo iibsashadiisa qofka iska dhaafa tawaaducan lilahi tacaala tawaaduc alla uu tawaaducayo daraaddii uga taga wahuwa yaqdiru calayh isna uu kari karo uu iibsan karo dacaahu allahu yowma alqiyaama maalinta qiyaamahu alla u dhawaaqa calaa ru'uusi alkhalaa'iq dadka dushoodu alla uga dhawaaqa xataa yukhayirahu ilaa uu ka khiyaargeliyo min أyi xulali الإimaani shaءa yalbasuha bedladaha iimaanka miduu doono inuu ka qaato oo ka xidho yuu alla khiyaar gelinaya bedlada marka bedle mxuahay dharkii iimaanka la yidhaah iyo tijaan oo lagu magacaabo tijaankii iimaankiyo baa jira allowna xaalkooda uu og yahay dharkaasaa marka loo xidhayaa la dhahayaa kala bax adigu taa doonto ka xidho qala التirmidي وqala xadيiث xasn وhuwa kama qaal فالxadيiثu xasn xasnhu الشhيkh الألbاني في صحيح الجامع الصغير وفي غyr baabu استحbاab التwasط في اللباas dhexdhexaysi اعtidaal iyo dhexdhexaysi uu xagga dharka ku dhexdhexaysto oo dhar liita oo muxuu ahaaye dadku ay ku xaqiraanna aanu xidhanin dhar saro oo dadku ay kula yaabaanna aanu xidhanine mid dhexdhexaada uu xidho walaa yaqtasiru calaa maa maa yusrii bihi aanu ku gaabsanin wax oo lagu xaqiraayo ligayri xaaja xaaja la-aan hadday wax sabab oo sharci ahoo dhar aad u liita inuu qaato ku kallifaayo uu jiro isaga ha qaato laakiin haddii aanu jirin waa inuu dhar dhexdhexaad oo macquula uu xidho oo waxa dadku ay ku xaqirayaan oo kula yaabayaane ku ishaaqsanayaan aanu ku gaabsanin walaa maqsuudin sharciy وعn cمر بن شhعyب عن أbيه عن جده رضي الله عنه qال qال رsuل الله صلى اه عليه وسلم إن اllaha يحب أn yarى أثر نicمaته عlى cabdه alle wuxuu jecel yahay inuu ku arko addoonkiisa inuu ku arko nicmadiisa calaama raadkeedii inuu ku arko nicmadiisa ka muuqato markuu alla subxaanaه wataعala adunka uu nicmo iyo maal uu siiyo hmm. hmm. in اllaha yuxibu an yaraa ahara nicmatihi calىa cabdihi alla wuxuu jecel yahay addoonkiisa inuu ku arko ay ka muuqato nicmadiisa calaamadeedii oo dharkiisa iyo cuntadiisa iyo jirhkiisa iyo timihiisa si u hagaajisanayay iyo garhkiisa u jallaynaya iyo ay ka muuqato isagoo oon marka taraf iyo badakna aan gaadhaynin oo aan ku xadgudbaynin inaanu isku cidhiidhiyin oo aana isaga oo maal alla siiyo alla u nicmeeyey faqiirnimo iyo miskinnimo aanay ka muuqanin taasuu alla jecelyahay subxaanahu wa tacaala liannahu waxay ka mid tahay nicmadii alle oo lagu sheekeeyay bay ka mid tahay allana waa ka yidhi amaa binicmati rabbika faxadid ku sheekeen nicmada rabbigaayo ha qarinin marka nicmada sheekaynteeduna shukri alle weeyaan <clears throat> rawahu tirmidi waqaala xadiiثun xasan waana sidaa uu sheegay xadiidku xasan weeyaan xasanahu sheikhu اlalbani fi saxiix jaamic الصaغيir weliba waxaa kaloo isaguna wariyay cimraan ibni xusein ayaa wariyey isaguna tan oo kale wariyey xadiidkan oo kale cinda alimaami axmed radia allahu canhu qayrkiisna xadiidkan kada weliba xaakim baa isaguna wariyey xadiidkan kadu marka alfaad kale buu leeyahay oo alfaaddiisa waxaa ka mida inuu yidhi idaa aataaka allahu maalan falyaraa ahara nicmati اllaahi calayka wa karaamatihi kolkuu alla maalku siiyo ha lagugu arko ha kaa muuqato nicmada alle iyo muxuaha maamuustiisa alla uu ku maamuusay calaamadeedii iyo raadkeedii ha kaa muuqdo rawaahu الثalaaثة wاlxaakim wa أxmed ayaa wariyey <clears throat> والنسائي وأبو داود وابن سعد والداrمي waxaan ujeeda عن والد أبي الأحوص صحيiح الجامع الصغير iyo غاية المرام iyo مشhكاaة المصاaبيح intaasuu ku sheegay شheekh الألبانيna ou ku صحيح yeelay xadيثkana waa صحيح lفdi kalena wuxuu ahaa إذا آتاaka الله ماaلا falyura calayka ha lagugu arko kaa muuqdo fain allaha yuxibu an fain allaha yuxibu an yaraa aharahu calىa cabdihi xasana walaa yuxibu اlbu'sa wala اtabaa'us albukhaari ayaa ku wariyey fi taariikh wالطabaraani baa isna wariyey wضiyaء الmaqdisiy ayaa isna wariyey can zuhayr ibna abi calqama wuxuuna ku saxiix yeelay gaayat اlmaraam sheekh alalbani xadiidka labada xadiid may kan dambe xasan weeyaan isagu kan dambe xasanway ka horana saxiix buu ahaa marka intaasoo axaadiifiiba waxay isku waafaqaysaa alla subxaanahu wa tacaala nicmada in la muujiyo waa jecel yahay laakiin nicmada muujinteeda la muujinaya oo shukran lilahi subxaanahu wa tacaala wa taxadutan wa idhaaran nicmati loo muujinayaa waa inaan xadda lagaga bixin oo fakri iyo faanfaan iyo marka ayna noqonin marka aayaddii aan soo maray waladiina idaa anfaquu lam yusrifuu walam yaqturuu wakana bayna dalika qawaama oo iqtisaad fi lmaciisha baabkeeda aan ku soo marray taa in lagu socdo weeyaan oo qofku aanu isna dullaynin aanu kana badbadinin oo iskibrinin cuntadii iyo cabitaankiisi iyo gogashiisi iyo waxa iyo guryihiisi iyo gawaadhidiisi iyo waxa sidaas oo dhanbaba kulligood in afartii alle iyo nicmadiisuna ay ka muuqato aanu kana badbadinin baa laga rabaa qofki baabu taxriimi libaasi اlxariiri calى الrijaal wa taxriimi juluusihim calayh واstinaadihim ilayh wa jawaazi lubsihi lلnisaa xaaraamaynta ragga laga xaaraameeyey dharka xariirtaa inay xidhaan iyo inay ku fadhiistaan oo gogol ka dhigtaan iyo inay ku jeqlaystaan oo barkin iyo ka dhigtaan iyo inay arrintaasu u bannaan tahay haweenka can cumar bn الخطاaب رضي الله عnه qala qala rasuul الlahi slى الlه عليه وaلي وsلم laa تlbsu الxariir xariirta ha xidhanina fainama man labisahu fi dunya qofka adduunyada ku xidhaayo lam yalbasu fi اlآakhira aakhira kuma xidhanayo mutafaq عalيه xataa haddii alla uu galo oo dembigiisa uu ka dhaafo xidhashada dembigeeda uu ka dhaafo naar aanu ku gelinin waa laga xirmaaninayaa waa laga qadinayaa adigu waxaad dhahaya adduunkii baad kusoo laasatay tantada adduunkii baad ku xidhan jirtay aakhira kuma xidhanaysid وعنه رضي الله عنه قال سمعت رsuل الله صلى اه عليه وسلم يقول إنما يلبس الحرير من لا خلاق له man laa khalaqa lahu yani man laa nasiiba lahu qof aan ayaan lahayn oo aakhare nasiib aan ku lahayn unbaa xariirta xidha waa ragci muttafaq calayh wa fii riwaayaةi lilbukhaariي man laa khalaaqa lahu fi laakhira fi laakhira buu kusii daray wa qowluhu man laa khalaaqa lahu ay laa nasiiba lahu qof aan nasiib aan ku lahayn oon aakhire aan ku intifaacaynin ila aakhara dadkeeda waa kaa la yidhi wa libaasuhum fiiha xariir dadkaas marka kuma jiraayo qofka adduunka ku xidhan jirayo وعن أنس رضي الله عنه قال قال رsuل الله صلى اه عليه وسلم من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة متفق عليه وعن علي رضي الله عنه قال رأيت رsuuل اللhi صلى الله عليه ولي وسلم rasuulka allaan arkay أخذa xariiran isagoo xariir gacan ku qabtay fajacalaha fii yamiinihi midigtiisa yeelay oo midigta ku qabtay وadahaban dahabna qaaday oo fajacalahu fii shimaalihi bidixdiisa yeelay ثuma qaala haddana yidhi ina haadayni xaraamu calaa dukuuri ummatii labadantadu xaraam bay ka yihiin ummadayda labkooda yani ragga ummadayda raggooda xaraam bay ka yihiin labadantadu inay xidhaan marka ragga waaweynna xaraam bay ka yihiin wiilasha yaryarka inay waalidkooda xaraam ka tahay in u xidhaan waxa weeyaan marka dukuur buu yidhi mooyaane rijaal ma amrin rawaha abu daawuuda biisnaadin xasan waa xasan ligayrihi weliba weeyaan oo maya صaxiixu ligayrihi weeyaan oo sheekh اlalbani صaxiix buu ka dhigay fi صaxiix jaamiع الصغيir wa irwاء الغaliil lakin الsheekh cabdالcaزيز rabax waa zamiilu aya iyagu waxay leeyihiin صaxiix weeye lakin صaxiix bishawaahidihi isagu alalbani bishawaahidihi kuma qaydin marka wuxuu le wa xadiiث صaxiix bishawaahidihi wa minha shawaahidana waxaa ka mid a xadiiث abu muسى الآtي وانظر بقيتها في نصب الراية kتاب نصب الراية لأحاadيث الهداية للشheekh جمال الدين الزaylعي شhawaaهda aad u sheegay buu marka le وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رsuuل الله صلى اه عليه وسلم قال حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأxila لإnaafihim waxaa laga xaraameeyey xidhashada xariirta iyo dahabka labka ummadayda waana loo xalaaleeyey dhadigoodana kii hore xadiidkii cali ahaa radي allahu canhu ma aanu sheegin wauxila liinaafihim lakin waa laga fahmayey kanaa marka isagu sii caddeeyey mafhuumkii kolay ku tahay manduuq ka dhigay rawaahu التirmidiي وqاala xadiiث xasn صaحيix wahuwa kama qaal xadiid صaxiix weya صaxaxu الأlbani fi صaxiix jaamiع الصغير وعن xudayfةa رadي الله عanهu qاala نahاana النabiyu صلى اه عlي sلم wuxuu naga reebay nebiga all slى الlaهu عalيه وaلي وsلم an nashrba fي aaniyة الذahabi والفiضة inaan wax ku cabno weelasha dahabka iyo fidada wa an naakula fiiha iyo inaan wax ku cunno wa can lubsi alxariir xariirta xidhashadeedana waa naga reebay wadiibaaj diibaajkuna waa nooc ka mid ee ah xidhashadiisa waa naga reebay waa najlis caleyh inaan ku fadhiisanno oo joodar iyo barkin iyo waxaas iyo aan ka dhiganno iyadana waa naga reebay rawaha albukhaari marka kolka la leeyahay in lagu cuniyo sidaas la leeyahay hoobabka iyo suxuunta gadaryaha wax lagu karsanaayo iyo macalgada lagu cunaayo iyo fargeetada iyo kulli waxaasoo dhan wixii wax lagu cunoo dhaniba kulligood waa soo gelaysaa marka waa inaan waxba arrintaas oo kale aan lagu cunin oo haddii waxaa sii daran kolkii marka beled gaalaadla joogo oo laga yaabo inay hodheelada waaweyn iyo muxuu ahay dadka aqniyada iyo madaxdii lagu soo jiidanayo inay weelashaas noocaas oo kale gaar ahaan fargeetoyaalka iyo muxuu ahaay macalgadihii iyo inay yihiin dahab iyo xariir iyo fido iyo ay yihiin iyo kolka dadka wufuudda ah ee madaxda ah iyo la socda iyo kolka la marti qaaday iyo wuxuu sheegay nin yemani ahaay oo siyaasiyiintii yemaniyeed ee hore ka mid ahay cabdiraxmaan albaydaani la dhihi jiray ayaa mudakaraadkiisiiba wuxuu ku sheegay mar ay wafdi ku tageen ruushka ayaa waxaa loo keenay qada loo sameeyey ayaa waxaa loo keenay maalgado oo fida ayaa ku jirta marka nin raggii ka mid ahaa oo wadaad ahaa sheekh ahaa yaa diiday maalgado inuu ku cuno markaasaa loo bedelay oo maalgad caadiya macdan caadiya ah baa loo keenay marka ninkaas doctoorka doctor cabdiraxmaan albaydani baa la dhihi jiray wuu ku eedeynayaa wadaadkaas oo wuxuu leeyahay badownimuu sameeyey oo waa nagu qashiray oo inuu iskaga cunaba ahayd oo haddou kolkuu keliguu yahay gurigiisa iyo tago uuna uu iska daayo laakiin aanu dadka hortiisa nagu qashifin nin kale oo la dhihi jiray maxamed axmed jamaal ayaa radiyey oo maqaal uu qoray uu ugu magacdaray muxuu ahaa magaciisu macnuhu uu yahay ataxaddi waaxid wax sidaas oo kale waa isku mid gaalada hujuumkeedu waa isku wada nooc sida loo radinayaana waa inay isku mid noqoto marka ninkaasi wuu ku habboonaa buu leeyahay waa ku fiicnaa inuu ku diido nimanka gaalada ah oo diintiisa uu qabsado oo aanu loomata laa diinta tadbiiqeeda iyo xaaraanta iska ilaalinteeda aanu u gelin waana sidaa uu sheegay xadiidkan kada xudayfa radi allahu canhu waxa uu sheegay mar isaga oo amiir ah magaalada madaa-in la dhihi jiray emiirka ah ayaa uu sharaab dalbaday marka nin muxuua ah, ka mid a ah, dadkii furiskaah majuusta ah meeshaa joogay ayaa wuxuu biyo ugu keenay koob oo dahab ama fida ah. markaasu intuu ka qaaday yuu ku tuuray waa la waayo mooyaane waa ku dhufan lahaa yani uu ciqaabaya markaasu wuxuu yihi waxaan sidaa u yeelayaa hadda ka hor baan ka nahiyo oon idhi markaad ii keenaysaan wax sharaaf iyo wax sidaasa ha igu keenina weel dahab iyo fidatoona nabiga nebigiisi sala allahu alayh waali wasalam wuu naga nahiyey markaas muxuu aha gaaladii buu darsi ku siinayaayo diinta inay ixtiraamaan uu ku qasbaayaa waxaana la ogyahay qofkii diintiisa ilaashada alla subxaanahu wa ixtiraam dadka gaaladaa kolay ku tahay way ixtiraamayaan oo waa weyneynayaan oo qofkaas qof diintiisa dhowranayo inuu yahay ayay u qaadanayaan mooyaane kuma biloobayo oo sida uu dadka jaahiliintaa qaarkood waa wadaad baa lagu dhihi iyo wadaadnimada iska bi-iyo bi'iyo muxuaha iska dhignin reer magaala iska dhigoo mutaqadim ahoo ilbaxo iska dhigoo waxyaalaha qaarkood ay u sameeyaan waxaas waxba kama jiraan oo been been weeyaan alla subxaanahu tacala qofka diinkiisa ilaaliya sharaf iyo cizi waxaan ahayn uma ziyaadinayo sidaan xadiid hadda ka horba aan kusoo marray maa zaada allahu cabda bicafwin ilaa ciza ilى akhiri اlxadiid baabu jawaazi lubsi اlxariir liman bihi xika banaanaansho ay bannaan tahay xariirta xidhashadeedu qofkii cadho qaba hadha iyo amraad jildiya waxyaala sidaas qofkii qaba in xariirta uu xidhaayo ay u bannaan tahay dhar kale oo ka jilicsan oo xariirta muxuu ahaa meesha qaboojinaya oo aan suuf ahayn hadduuna haraynin suuf keliya meeshaas ay tahay dhulkuna uu kulul yahay sida ragga soo socda qisadoodii oo kale waa inay u bannaan tahay xidhashada xariirta inay xidhaan can anas radi allahu canhu qaala rakasa rasuulu lah sal sl rsulka alle wuxuu ruqsadeeyey lizubayri wacabdiraxmaan ibni cawf radi allahu canhuma fii lubsi اlxariiri lxikaة bihima mutafaq عalayhi nimankaasu marka waxay ahaayeen غazw bay kula jireen nebiga salى الlahu عalيه alي wslam cadhaa ku dhacday dhulkan kada xijaazna marka waxaa dhul aad u kulul weeyaan waqtigaasuna weliba غaswatu tabuk buu haban filayaayo waqti aad u kulul bay ahayd oo allaba subxaanaه wataعala uu sheegay oo uu yihi waqaaluu laa tanfiruu fi اlxarb qul naaru jahannama ashaddu xaran low kaanuu yafqahuun xadiidkii kacba ibni maaligna aan kusoo darray xarir shadiid inuu ahaa marka dharkooda ay xidhan jireenna suuf buu ahaa dhulkuna waa dhul biyo yar oo oomana ah marka qof cadha ay jirhkiisu cadho uu leeyahay <clears throat> ama injiri ay ku dhalatay ama busbus iyo wax sidaas iyo jirka uu kaga yaallo oo kala jooga oo xidhan waxbiyuu ku qubaystay iyo saabuun iyo waxbatoona aan helaynin dawona aan oo musaafir ah haddii marka suuf uu xidho kolkaas marka jirkiisu waa gubanayaayo waa cuncunayaayo dhibaata ayay keensanaysaa marka cilaaj ahaan buu rasuulka alla sala اllahu alيه wali wasalam uu ugu baneeyey mutafaqun calayh marka inuu dad ku marmarsado oo yidhaahaan anabaraha iga soo baxay oo saasaan xarimta xidhanaya nabigu sal ly slam wuxuu u baneeyey nimankaasba xadha ku dhacday buu daraaddeed ugu baneeyey waa kolkaas waxaa weeyaan qofka sidaas yeelaayo wxuu muxuu aha isu malaynaya alle in wax ka qarsoonayo alle inuu wax ka qarsoon yahay waqtigeena kada la joogo qof reer magaalo ah oo dawe heli kara oo dhar xariir iyo layloon iyo waxyaalahaas iyo heli kara oo aanay qasab ku noqonin mutacayin ayna xariirtu ku noqonin inuu marmasiiyo u xidhaayo waa arrin aan suuroobaynin baabu الnahyi can iftiraashi juluudi الnumuur wاrukuubi calayha reebidda la iska reebay in la goglado harag shabeelka iyo in gaadiidka lagu koro oo oraha dushiisa la saarto oo shalmad laga dhigto can mucaawiyaةa radي allahu canhu qaala qaala rasuulu الlahi salى اlه alيه alي wslam laa tarkabu اlkhaza wala الnimaar ha korina ha ku fadhiisanina khasiga iyo iyo harag shabeelka toona khasigana hadda ka hor baan soo marray inuu yahay mare isugu jirta cudbi iyo xariir isugu jirta xadiiثun xasan rawaahu abu dawuuda wغayruhu biisnaadin xasan <clears throat> xadiidkuna waa صaxiix sidaa uu sheegay alimaamu الnawowi radي allahu taعaalى canhu xasan keliya meahe xadiidku صaxiix weeyaan صaxaxahu sheikh اlalbaniy في صحيح الجامع الصغير في مشكاة المصابيح وعن أبي المليح عن أبيه أبيالمليح الهdلي magaciisa waxaa la dhihi jiray usaamaة بن cmayr ayaa la dhihi jiray isagu waa taabici abihi baa صxaabi ah رadي الله عanه أنa رasuل الlه صلى اه عليه وسلم نahىa عan جuluud السباع wuxuu reebay rasuulka all slى الlaهu عalيه وaلي وسلم wuxuu ummadiisa ka reebay harkaha dugaaga maaha marka shabeelka keliya ma ahe haramcadka iyo dacawada iyo libaaxa iyo kulli dhammaantoodba harkooda in lagu fadhiista ayuu iyo in laga dhigto funaanadi iyo waxyaalahaas iyo laga dhigto iyo yuu reebay rawaahu abu dawuuda wالtirmidiyu wالنasaaئiyu biasaniida صxaax wakadalika rawaahu alxaakim ayaa isna wariyey waana sidaa u sheegay xadiidku صaxiix weeyaan صaxaxahu sheikh اlalbaniy fi صaxiix الjaamiع الصغيr wa mishkaat الmaصaabiix wa silsilaة الأxaadiiث الصaxiixa tirmidi nahaa can juluudi الsibaac an tuftarash dugaagga hartihiisa ayuu reebay in la goglado muxua dadka kuwa gaalada maalqabeenkooda iyo madaxdooda iyo xafiisyadooda iyoba ku sharaxdaan oo arag shabeelka iyo waxyaalahaas iyo waa jecel yihiin marka waxaa weeyaan sharciguna waa xaraameeyey marka waa in laiska ilaaliyo kuwa noocaas oo kale ah barkimooyinka guryaha la dhigta ee meesha muxuu ahaaye barsadaha iyo la dhigta ee gaagaabane kukuusanee dhulka gaalada laga keena iyo in muxua qaarkood maqaar dhogor leh ayaa ku gaaran marka kuwaas oo kale waa la hubsado in uu yahay waxaasu harag shabeel ama harag libaax ama harag dacwo inuu yahay iyo harag xoolaad weyl iyo wax sidaas inuu yahay iyo waa in la kala hubsado waxyaalaha lagu isticmaalo dadka muslimiinta ay ku isticmaalaan badankoodu waa nasiib dare darre waxay ka keensadaan dhulal gaalaad bay ka keensadaan dhulal gaaloodba lagu sameeyaa marka waxaa weeyaan qofkii aan diintiisa dar yeelaynin waxaa usoo dhuumanaysa oo gurigiisa ugu imaanaysa waxyaalo oo shuqul gaalaad ah saliib iyo harag shabeel iyo waxyaala noocaas oo kale xariir iyo dahab iyo fida iyo ba usoo dhuumanaya waa inuu marka iska ilaaliya waa inuu daryeelaa waa inuu wixii la quruxsanaadaba aanu soo qaadanin waa inuu haweenkiisana uu baro oo xataa haweenkiisa uu ku tababaro arrimahaas xadiidkan kada waxaa la mid ah xadiid kale oo iyaduna fara badan oo arrintaa nahyinaysa ayaa iyaduna jirto maala waxaa ka mid a ah, nahaa can الrukuubi calىa juluudi الnimaar in wax lagu koro oo fardaha la kor saarto shabeellaha harkahooda ayuu reebay waxaana wariyey xadiidka nooca midkaas ah abu dawuud والنasaaئي وأحmed وطaxaawiyu waana xadiid صaxiixa riwaayaةi mucaawiyaةa radي allahu canhu waxaa kaloo lafdi kalena u ahaa nahaa can juluudi الnumuur an yurkaba calayha aلطabaraani baa isna wariyey oo can mucaawiya ka wariyey nahaa can الnawxi والtasaawiiri وجuluud الsibaax والtabaruj والغinaaءi والdahabi والkhazi والxariir axmed baa isna wariyey can mucaawiya intaasoo dhan oo axaadiistiina kulligood wada saxiix weeyaan oo markaa muxuu ahaayey harkaha dugaagu harkaha dugaaga guglashadoodu xaraam bay yihiin baabu maa yaquulu idaa labisa thawban jadiidan aw naclan aw naxwahu markuu qofku xidho maro cusub ama kaba cusub ama wuxuun la mida wax oo la xidha ah oo cusub markuu xidho wuxuu dhahayo can abi saciidin اlkudriy radia allahu canhu qaala kana rasul lah sal l sl ida istajada thawban markuu maro cusboonaysatay yani maro cusub uu soo uu soo iibsado oo uu xidho samaahu bismihi magaciisuu ku magacaabi jiray oo ah cimaamatan aw qamiisan aw ridaan marka yani kolkuu alle ku xamdiyayo magacaasu ku sheegi jiray alxamdu lilahi aladii kasaanii hada hadihi alcimaama aw hada alqamiis aw hada alrida aw hada alizaar saasuu dhihi jiray wayaquul wuxuu dhihi jiray allahuma laka alxamdu anta kasawtaniihi allow mahad baad leedahay adaa ihuwiyey yani adaa isiiyey as'aluka khayrahu wa khayra maa sunica lahu waxaan ku weydiisanayaa khayrkiisa iyo wixii loo sameeyey khayrkiisa facuudu bika min sharihi wa shari maa sunica lahu sharkiisa iyo sharkii looowixii loo sameeyey sharkiisa ayaan kaa magangelayaa oo kibir iyo isla weynaansho iyo tabaruj iyo waxyaalahaas oo kale ah rawaahu abu daawuud oo tirmidi wa qaala xadiiثun xasan xadiiثun xasan weeyaan ayuu yidhi alimaam الtirmidiy radia allahu tacaala canhu kadalika waxaa isaguna wariyey abu daawuud iyo axmed ayaa wariyey waa xadiidkuna صaxiix weeyaan oo صaxaxu sheikhu اlalbani fi صaxiix اjaamiع الصaغيir cabdالcaزiiz rabax isagu wuxuu ka dhigaya xasan buu ka dhigaya wuxuu ku raacaya tirmidi buu ku raacaya lakin sheekh alalbani waa khilaafaya wuxuu ka dhigayaa xadiidka xasan buu saxiix buu ka dhigaya baabu istixbaabi اlاbtidaaءi bاlyamiin fi اlibaas in midigta lagu bilaabo wixii la gashanayo wa hada albaabu taqadama maqsuuduhu wadakarna alaxaadiida صaxiixata fiihi waa inoo soo hor markaasu marka ma soo celinayo oo wuxuu ku soo hormaray xadiidka raqamkeedu uu ahaa sagaashan baabka raqamkiisu uu ahaa sagaashan iyo shan ayuu kusoo hormaray kitaabu aadaabi الnawmi wاlاضijaac hurdada iyo dhinac dhuldhigga adabta ay leeyihiin can الbarاء بn caazib radي allahu canهuma qaala kana rasul lah slى الlه عalيه waslم rasuulka alle wuxuu ahaan jiray idaa awaa ilaa firaashihi markuu gogoshiisa ku hoydo u seexanayo naama calىa shiqihi اlayman dhankiisa midka u seexan jiray uma qaala wuxuu dhihi jiray allahuma laka aslamtu allahuma aslamtu nafsii ilayka wawajahtu wajhi ilayka wafawwadtu amri ilayka وألجأت ظهري إليka رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجا minka إلا إليك آمنت بkتاaبka الذي أنزلت ونبيka الذي أرسلta saasuu dhihi jiray marka yani wuuna faray saan soo marayna البراء بن cاaزبna wuu faray nebigu صلى الله عليه وaلي وسلم inuu sidaas yidhaaho weliba inuu wayse qaato ayuu weliba ugu sii daray آkhirkana waa kisii lahaa mxuu ahaaye isagoo gaabanna xataa waa soo celin doona marka waxaa weeye waxaa iswaafaqay arrintan tada ficilkii nebiga sal ly slm iyo amarkiisii allow adaan naftayda kuu dhiibay wejigayga xaggaagaan u jeediyey arrintayda adaan kuu bandhigay dhabarkayga adaan kugu tiiriyey adaan ku cuskanaya ku ictimaadaya weeyaan rajo aan ku rajaynayo iyo iyo cabsi aan kaa cabsanayo laa malja'a walaa manja'a minka ilaa ilayk meel lagaagaga dhunto iyo meel lagaaga baxsado toona ma jirto ilaa xaggaaga un mooyaane waxaan rumeeyey kitaabkee kitaabkaagii aada soo dejisay baan rumeeyey iyo nebigaagii aada soo dirtay rawahu albukhaariyu bihada lafdi fii kitaabi اladabi min صaxiixi wuxuuna inoogu soo horomaray isaga oo min qowli nebiy sal ه alay slm inoogu soo horomaray raqم ثamaaniin wuxuuna kusoo noqon doonaa mar labaad mar saddexaad raqم أlf wa arbacumiya اثنين وستين وعنه يعني عن البراء رضي الله عنه قال قال لي رsuل الlahi صلى اه علي سلم رsulka alle wuxuu yidhi إdaa awey إidaa أtayta madjacak kolkaad tagto gogoshaada aad tagto mdjic meesha la seexanayo ayaa la yidhaahaa ee gogosha ahe kolkaad tagto meeshaadii aad seexanaysa ee gogoshaad ahayd aad tagto fatwada wudu'aka lisalaa wayse qaado sida wayseqaadka salaada oo kale aan wayseqaad taam ah dhaqdhaqasho aan ahayn uma daji calaa shiqika alcima dhankaaga midigta haddana u seexo waqul waxaana dahdaa wadakara naxwo kii hadda oo kale buu sheegay allahuma aslamtu nafsi ilayka ti buu sheegay wa fiihi waxaana ku jira xadiidkan kada riwaayada tada dambea wajcalhuna aakhira maa taquul waxaad ku hadlaysa ka ugu danbeeyana ka dhig muttafaqun calayh weliba waxaa kaloo kusii jirtay haddii aad eh, cawadaas sidaa ku dhimato islaannimaad ku dhimanaysaa haddii aad waagu uu ku badinooda dhimanina khayr badan baad heshay wa can caaishata radi allahu canha qaalat kaana nebiyu sal ly slm yusallii min alleyli ixda casharata rakca habeenkii nebigu sal ly slm wuxuu tukan jiray salaatu leylka kow iyo toban ragcadood ilaa saddex iyo toban ragcadood meelaha faإidaa طلca الفجru markuu waagu beriyo صلىa رagcatayni خaفيifatayn laba ragcadood oo fudfudud ayuu tukan jiray oo ah ragcatay الفجr sunihii fajrka ah oo aad u fudaydin jiray ثuma اضطaجca عalى shiqhi الأيمن dhankiisa midigta abuu dhulka dhigi jiray xataa yajii'a almu'adin ilaa mu'adinka uga yimaado oo fa yu'dinahu uu ogeysiiyo kolkuu bilaal radi allahu canhu iqaamadii waqtigeedii la gaaro yuu u imaan jiray nebiga sala allahu alayh waali wasalam oo u ogeysiin jiray marka intaa inta kasii horaysa dhinacuu dhibka sii dhibi jiro dhanka midigta ah yuu u seexan jiray muttafaqun calayhi waanu amray nebigu sala allahu alay wasalam dajaacaas isaga ah ma aha ku nasasho uu nebigu sal lla alay slam u samayn jiray waa mid sharciga ah weeyaan oo sunno weeyaan waana sunno mahjuuro ahoo aad iyo aad loo dayaco weeyaan waa in la sameeyo laakiin waajibsa ma aho sida uu sheegayo abu bakr ibn khusayma fii صaxiixihi xadiid kale oo caaisha muxuu ahaye ay warinayso usoo deliishadaa inayna waajib ahayn oo ay dhahayso nebigu sala اllau alيه wali wasalam markuu labadaa ragcadoodee uu tukado haddaan soo jeedana waa ila sheekaysan jiray haddii kalena waa seexan jiray oo dhinacu dhulka dhigi jiray marka waa ila sheekaysan jiray daas iyo inta ka dambaysa ayuu wuxuu ka qaadanayaa inaanay joogto ahaan jirin arrintan iyadu lakin way u badnay w can xudayfata radi allahu canhu qaala kana nebiyu sal sl ida ahada madjacahu min alleyl habeenkii markuu gogashiisa tago wadaca yadahu gacantiisa midigtuu dhigi jiray taxta khadihi dhabankiisa midigta hoostiisa uma yaquulu markaasuu wuxuu dhihi jiray allahuma bismika amuutu axya allow magacaagaan ku dhimanaya aan ku noolaanaya waid istayqada markuu soo toosana qaala wuxuu dhihi jiray alxamdu lilahi aladii axyaanaa bacdamaa amaantanaa wailayhi nushuur rawahu lbukhaariy mahad waxaale allaha na soo nooleeyey intii uu na dilay dabadeed isaga xaggiisaana naloo soo bixin doonaayo oo qiyaamaha nala horkeeni doonaa oo qiyaamaha hurdadii iyo kasoo toosidaadii ayuu wuxuu ku xusuusan jiray muxuu ahaa qiyaamaha iyo qabriga rawahu lbukhaariy وعn يعيش بن تkفة الغفاaري رضي الله عنه qاaل qaala أbي aabbahay baa wuxuu yidhi تkفى ahaa baynamaa أna مضطجع mar anigu aan hurday في الmasجid calىa baطنii calooshayda aan u jiifay oo boga aan dhulka ku hayay إidaa rajulu yuxarikunii birijlihi waxa igu soo gediya nin oo lugtiisa igu dhaqdhaqaajinaya lugta igu toosinaya faqaala markaasuu yihi ina hadihi ضijcaة tan waa seexad oo yubغiduha allahu alle uu necab yahay qaala fanadartu waan fiiriyay ninka saalehe lugta igu toosinaya faidaa rasuulu الlahi salى الlaه عalيه wali wsلم waxaan ogaaday inuu yahay rasuulka all slى الlaه عalيه wali wsلم rawaahu abu dawuuda biisnaadin صaxiix wa huwa kama qaal waa xadiidkanu صaxiix weeyaan saxaxahu saxiix jaamic صaغيir marka waxaa weeyaan in bogga loo seexdaayo bog loo seexdo la saaro mxuaha caloosha dhulka la saaraayo oo sida loo seexdaayo mamnuuc weeyaan xaraam weeyaan waxaasan soo marnay xadiidka abi hurayra radi allahu canhu ee uu ka warramayey dhibaatadii uu soo maray iyo inuu caloosha dhulka ku nebi jiray oo qabow uu dhulka caloosha kaga dayi jiray oo gaajada daraaddee dhulka ugu nebi jiray marka kii sidaas oo kale ah ay u geysay xaaj ay u geysay oo xanuunkaa gaajada iyo iskaga yaraynaya ama caloosha intay xanuunaysa isaguna sidan oo kale yeelaya ama askari dhufays ku jiro oo buga dhulka dhigaayo oo marka sidaas adow ugaga gabanaya uga dagaalamayaan kaasi kuma jiro marka waa hurdo caadiya qofkii seexanaya kolka ama ha gam-aya ama yaanu gam-aynine qofkii wax maslaxa iyo wax danoo ku qasbaya ayna jirin ee sidaa ku seexda kaas weeyaan وعn أbي هuريرaةa رضي الله عنه عن رsuuل الlahi صلى الله عليه ولي وسلم man qacada maqcadan qofkii meel fadhiista lam yadkur illaha tacaala fiihi aanu alle ku xusin kaana kaanat calayhi min allahi tira xagga alle waxaa ka ahaanaysa dushiisa naqsi baa ka gelaya mise dakanaa ka gelayso dakanuu alle ka qaba waman iضطajaca madjacan qofkii meel seexda lam yadkur illaha tacaala fiihi allana aanu ku xusin kaanat calayhi min allahi tira rawaaha abu daawuuda biisnaadin xasan isnaadin xasan waa sida aan uu sheegay oo xadiidku xasan weeyaan mar dambena waa imaan doonaa rakm tmnumiya sabca وaثalaaثiin buu ku iman doonaa sheikh اlalbanina xasan buu ka dhigay fi صaxiix اjaamiع الصغيr wa silsilaة اxadiiث الصaxiixa wاtiratu bkasri الtaaء الmuhanaati min fawq wa hiya الnaqص waqiila aلtabica waa dakanada dakano alla uu qabsanayo godob alla uu ka galay weeyaan